بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد الكواكب درية شرح شيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري إلى الأهدل من, أعيا من أعيان القرن الثالث عشر على متمم الأجرومية waxaynu halkan culima insha allahu tacaala maanta aynu ku bilaaban doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo kitaabkeennan aan gacanta ku hayno oo saddex kitaab ka kooban saddex kitaab ka kooban kitaabka matniga ah waxaa loo yaqaanaa eh, mutamim alajrumiya kaynu dhiganayno waxaa la yidhaahdaa mutamimu alajrumiya waa dhammaystirihii ajruumiga intii ka dhinnayd ayuu inoo dhammaystirayaa ajruumiga mutammimu lajruumiya kitaabkan waxaa sharxaya oo faahfaahinaya kitaab la yidhaahdo alkawaakibu duriya oo isla halkanuun inoogu sugan oo halkanuun ay ka wada kooban yahin alkawaakibu duriya magiciisaa inagaga filan inaan sharax ka bixinno alkawaakibu duriya waa xidigaa dhalaalaya weeye ee cidna aan ka qarsoonayn nin kastoo indhaqabaa wuu arki doonaa kitaabka kitaabka sharxaya inuu yahay xidig dhalaalaya waxaa jira xagga gabayga iyo abyaadda iyo ereyada meelaha u baahan qabashada sheekh qabanaya oo mucaasir ah ayaa jira kitaabkiisana wuxuu u bixiyey eh, minxat lwaahib alcaliyi buu u bixiyey minxat lwaahib alcaliyi saddexdaa kitaab ayuu horta kitaabkeenani ka kooban yahay minxat lwaahib alcaliyi waxaynu ka soo qaadanaynaa aad bay culimadu uga hadleen kitaabka qiimihiisa markay ka hadlayeen sida loo qadarinayo marka laga hadlay kitaabka ardayda muhiimadda uu u leeyahay markay culimadu tilmaameen ilaa xad ayay runtii culimmadu kitaabkan qadariyeen waa kitaabka hadda yar ee minxatulwaahibka weeye waxaynu ognahay in gabay laga tiriyey gabay ayaa laga tiriyey safxadda raqam kolley male safxaddu safxadda wuxuu ku qoran yahay labaatanaad baa laba beyj dib loo noqonaya xagga bilowga gabay baa lagu ammaanay gabayga liyahnaka eh, eh, cabdallaahi maa xusda min cilmin wa min himmatin calyaaa tasmuu cala annajmi risaalatuka algharaa'u qad acrabat lana shawaahida tubniina biannaka duu fahmin waqad jaa'at idullaaba laa shaka min xatan min allahi qad awdaxta fiiha can اlxukmi fanarjuu laka tawfiiqa fi da'bi daa'iman calى nahji ahli اlfadli wاlcilmi wاlxilmi waan yanfaca allahu اlkariimu bicilmikum wa cilmi dawi taxqiiqi laa cilma di zacmi gabaygaa waxaynu arkaynaa in lagu ammaanayo kitaabka tacliiqaadka iyo sidaynu ognahay kelmadaha nadmigaa inoo sharxaya liyahniinka cabdallaahi maxuusda min cilmin wamin himmatin calyaa tasmuu cala annajmi risaalantuka algharraa'u qad acrabad lanaa shawaahidatun bina biannaka duu fahmiin wqad jaءat dullaaba laa shaka minxatan min allahi xiqada udaaxta fiiha can اlxukmi fanarju laka tawfiiqa fi dabi daa'iman على نهج أهل الفضل والعلم والحلم وأن ينفع الله الكريم بعلمكم وعلم ذوي التحقيق لا علم ذي الزعم ليهنك هكوكو في الله عبد الله يا عبد الله عبد الله يا وانك كتابك قري maa xusda waxaad koobtay oo min cilmin cilmi ah cilmiga aad ummadda u soo koobtay kaas ayaanu ilaahay idankii kaaga baryaynaa inuu ahaado mid kugu filaada wa min himmatin iyo himmo caliyaa-a aad u sarraysa oo tasmuu cala nejmi xidiga aad kaga kor noqonaysid xidiga laftiisa ayaad ka sarraynaysaa risaalatuka farriintaadu ama risaaladaadi alqaraa'u ee nuurka badnayd qad acrabad lanaa waxay noo caddaysay shawaahida abyaad ayay noo caddaysay tumbiinaa nooga warramaya biannaka duu fahmin inaad tahay nin aqoon badan xambaarsan qaabka aad gabaygan u sharxayso wuxuu noo tilmaamayaa nin aqoon badan xambaarsan inaad tahay waqad jaa'ad risaaladaadani way timid adulaaba ardaydii ayay u timid laa shaka shaki la'aan minxatan iyadoo hadiyad ah ama minxa ah bilaash bixin iyadoo ah min allaahi xagga allah ayay uga timid qad awdaxta fiihaa waxaad ku caddaysay can ilxukmi xukunkiibaad ku cadaysay naxwuhu uu lahaa fa narjuu laka waxaan kuu rajaynaynaa atawfiiqa ilaahay inuu ku waafajiyo fi da'bi si caadaah ama joogto ah daa'iman ad weligaaba calaa nahji ahli lfadli dadka ilaahay fadliga iyo derajada siiyey dariiqooga inuu ilaahay ku waafajiyo waalcilmi dadka aqoonta leh dariiqooga inuu ilaahay ku waafajiyo walxilmi dadka dulqaadka leh dariiqooga inuu ilaahay ku waafajiyo wa an yanfaca allaahu ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay ku anfaco allaha alkariimu sharafta lihi bicilmikum cilmigiinnan iyo wa cilmi dawi taxqiiq dadka taxqiiqa u saaxiibkaa ah cilmigooga laa cilmi dizacmi ninka cilmiga iska sheeganaya uun maya cilmigiisa maya buu yidhi waxaan dareemaynaa abyaada waxaa lagu ammaanay risaaladda yaree gabayga sharxaysa sheekhii qoray ayaa lagu ammaanay oo loogu duceeyey oo lagu tilmaamay caynka aqoontiisu ay ahayd waa minxajulwaahibka labada kitaabee kale labada kitaabee kaleba wax waxbaynu ka soo qaadan doonaa gaar ahaan marka la eego mutamimulajruumiyaha waa ka hadda ay baytulqasiidkeennu uu yahay ama aynu hadda u qasdaynaaba waxa weye mutamimulajruumiyaha ajruumiga baababuu ka tegey oo aad u tiro badan camriidigu baababuu ka tegey oo aad u tiro badan oo kaada waa khawaatuha ay ku jiraan oo alxuruuf almushabaha bilaysa waxaa la odhan jiray ay ku jiraan oo sidaynu ognahay tacliiq iyo ilqaba leh waxyaabo badanoo ajruumiga iyo camriidiguba ay ka tegeen ayaa kitaabka sidaynu ognahay sheekhu inoogu soo qori doonaa ama aynu ku arki doonaa hadduu rabbi ogolaado bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay magiciisa ayaynu ku bilaabanaynaa bismi illaah ilaahay magiciisa allaha arraxmaani raxmaanka ee naxariista badan bixiya allaha alraxiimi raxiimka ah ee naxariista badan naxariista joogtada a ah bixiya allaha magiciisa ayaynu ku bilaabanaynaa waxaa culima jira kitaabkeennii camriidiga ayaynu ku soo icraabnay basmalada mar dambe waxba dib ugu noqon mayno waayo waa shan kelmadood si kale haddii loo dhigana waa sagaaliyo labaatan xaraf sagaaliyo toban xaraf sagaaliyo toban xaraf basmalada fadligeega haddii loo baahan yahayna kitaabkeenna qur'aanka ah ayuu ilaahay suurad walba suuratu tawbe mooyaane ayuu bisinka ka bilaabay kolkaa adigoo haddaba ilaahay ku dayanayo kitaabkiisa adna waxa aad bilaabaysa ee qoraal ah inaad bisinka bilowdo ayaa kula gudboon bismi illaahi araxmaani araxiim nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waraaqihii uu qori jiray uu adduunka iyo madaxda u kala diri jiray wuu ku bilaaban jiray waxaynu ognahay culimo bismi illaahi araxmaani araxiim inay fadliyo badan ay ka soo aroortay ayaynu ognahay fadliyo badan baa ayay kelmaddu leedahay bismi illaahi araxmaan araxiim xataa waxaa la sheegaa gabadh ama qoys ilmo yar inan yar bay dhaleen inantaa yari waxay la ciyaari jirtay ciyaal islaama oo muslimiina ciyaal muslimiina ayay la ciyaari jirtay waxay ka baratay bisinka wax kastay cunayso wax kastay cabayso hadda waa yuhuudiyad wax kastay qabanayso bismillaah uunbay odhan jirtay hooyadeed way garaacdaa way ciqaabtaa way cadaabtaa loogama taag helaya inantaa yar inay bismillaah tidhaahdo waxa ay bilaabaysaba islaantii dhashay waxay go'aansatay maadaamay inantii muslimad uga egaatay inay iska sumayso inantaa yar inay sumayso ay disho ayay go'aansatay markay arrinkaa go'aansatay bay cuntadii ugu dartay cuntadii markay sun ugu dartay ayay tii yarayd cuntadii soo qaadatay oo iyadu daylan sunta ma ogee cuntay moodaysaaye intay qaadatay ayay bismillaah tidhi waxba mayna noqonin islaantii cuntada sunta ugu dartay ayaa tihi tii yarayd hambadeedii intay soo jiidatay alla ilaah sun baan moodayey waxbaba ma ahayn intii yaraydee inanta ka soo hadhay ayay cunis tidhi bartiiba kalama inkixin halkiiba islaantii ku dhimatay halkii ayay ku dhimatay soomaalidu waxay tidhaahdaa boqol hadimaha qodin haddaad qodana ha dheeraynin ku dhici doonteena mooyaane kolkaa islaantu inanta yar sumee bay islahayd ilaahay laakiin wuxuu qadaray ilan ilaahay baa wax dilaa waxna nooleeya dabka iyo birta iyo sunta iyo waa sabab hadduu ilaahay ugu talagalo inayna waxba ku yeelin waxba ku yeeli maayaan falasifatu lqudaama meelaha ay diinta kaga fogaadeen bay ka mid tahay waxay u qaateen falaasifat lqudaama mididu awood ay leedahay inay wax ku jarto dabku awood uu leeyahay inuu wax ku gubo sidaad ogtahay ee suntu awood iyadu ay leedahay inay wax ku dilaysa ayay u fahmeen waa arin khalada weeyaan waxaynu ognahay ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa unbuu dabkani wax ku gubaya oo dee nebi ibraahim baa laynaga tusay nebi ibraahim baa inta dab lagu tuuray dabkii uu yeeli waayey qulna yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim birtu mididu inayna waxbaba goynin nebi ismaaciil buu ilaahay inaga tusay kolkaa intuu ibraahim inankiisii qaaday oo gawrac la yidhi ayuu gawracis yidhi oo mididii waxbaba yeeli weyday markaasuu ilahay yidhi wafadaynaahu bidibxin cadiim kolkaa mididu hadday awood alla ayna meesha soconin hadduuna ilaahay ka shaqaysiinaynin waxba kuma yeelayso oo suntu waxba kuma yeelayso waxaynu dareemaynaa kolkaa bisinka qiimihiisa iyo fadligiisa iyo cajaa'ibta ku soo aroortay ee culimmadu mukhtasarulbukhaariga markii la culimadan sharaxda ayaa soo qortay qisada mukhtasarulbukhaariga bismi illaahi araxmaan araxiim ilaahay magiciisa ayaanu ku bilaabanaynaa kitaabka allaha arraxmaani raxmaanka ee naxariista badan naxariista allaha arraxiimi raxiimka ee naxariista joogtada ah naxariista waa shan kelmadood alxamdu lilaah ilaah mahadle alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay usugnaatay mahad ilaahay baa iska iskale subxaanahu wa tacaala waxa ugu mudan inaynu u mahadnaqno rabbigii ina abuuray subxaanahu wa tacaala alxamdu lilah ilaaha ku waafajiyey waxyaabo badanoo dad kaa wakhti badan ama kaa karti badan ama kaa aqoon badani ilaahay uu waafajin waayey allaha ku waafajiyey allaha u mahadnaq alxamdu lilah ilaah baa mahadle rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigoogii ahaa ama rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ayaa mahadle wasalaatu salaad iyo wasalaamu salaamina calaa sayidinaa sayidkeennii dushiisa ha ahaato muxammadin muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam waxaa jira siddeed qodob oo ninka mu'alifka ah laga rabo siddeed qodob oo qofka mu'alifka ah laga rabo marka koowaad waa inaad basmalada la timaado marka labaadna waa inaad xamdalada la timaado marka saddexaadna nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam salligiisa iyo salaantiisa waa inaad la timaado marka afraadna waa inaad sidaad ogtahay kelimatu amaa bacdu waa inaad la timaado marka shanaadna waa inaad kitaabkaaga magacowdo oo kitaabkaaga magiciisii ilan haddaad kitaab qorto oo kitaabka magiciisiiba aad iskaga tagtood magacaabiba weydo kitaabkan maxaa la odhanaya waa inaad adu ismagacowdaa ood kitaabka magacowdaa oo umuurta aan soo sheegnay oo kalena aad ku dartaa sheekhu basmaladiibuu ka soo baxay xamdalada ayuu u soo wareegay alxamdu lilah waxaa nebiga ka sugan inuu nabigu yidhi sala allahu alayhi wasalam khayru ducaa alxamdu lilah duco waxa ugu khayr badan alxamdu lilaahi inaad tidhaahdo oo alxamdu lilaahi ma ducaa ilaahay baa mahadle markaad tidhaha ma ducaa haa waa duco aduma waxaa ba ducada moodaysa ilah waxaa isii waxaan ognahay eeg asaaliibta ilaahay loo baryaa way kala wanaagsan tahay baddee nabi muuse isagoo intaasoo maalmood qatanaa oo gaajoonayay ilaahay markuu beryayey muxuu ku yidhi muxuu ku yidhi markuu ilaahay beryayey wuxuu idhi rabbi innii lima anzalta ilaya min khayrin faqiirun ilaahu isii ma odhanin wuxuu ihi rabbi innii lima anzalta ilaya min khayrin faqiirun ilaahu khayrkii adii qadartay maanta waan u baahanahay buu yidhi isii wuxuu kala xishooday amarkan amar inuu ilaahay isii yidhaahdo amar waa usluub yara adag usluub yaro adag weeyi kii la odhan karo oo ayna khalad ahayn ayaa haddana usluub asaaliibtu ay kala fiican tahay hadalna la kala odhan og ilaahna la kala beryo og soomaalidu odhan jirtay rabbi inii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir ilaah waxaadan ii qadarin kuma baryayo buu yidhi wixii ad qadartay maanta waan u baahanahay maanta wixii ad ii qadartay waan u baahanahay waxaan uga jeednaa markaa alxamdu lilah waa duco ilaahay markaad u qirto mahad oo dhan mahad oo dhan markaad u qirto ilaahay markaad mahad oo dhan u qirto duco ayay noqonaysaa waxa aad mudan tahay ama ilaahay aad ka baryayso ilan ilaahay qalbigaagu og yahay adoon kelmadda ku hadlin buu og yahe ilahay wuu ku siinaya subxaanahu wa tacaala alxamdu lilah ilaah baa mahadle waxaaba jira afar iyo xadiid ku soo arooray oo abi daawuudka ku qoran sheekha ibnu salaaxna muqadimadiisa uu ku taxsiiniyey uu nebigu ku yidhi kullu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bixamdi lilah fahwa huwa aqdac amar kaste oo shay kaste oo muhiim ah oo xamdalada laga tago waa erey aan dhammaystirnayna kala go'an waa wax kala go'ay oo kale ma dhammaystirna kolkaa xamdalada in laga taga meesha ma la ega nebi maxamed khudbadihiisii sala allahu calayhi wasalam xamdalada rasuulku mar kasta uu ku bilaabi jiray xamdalada kama tegi jirin nebigu sala allahu aleyh wasalam culimmadu waxay yidhahdeen marka ilaahay loo mahadnaqayo ma jumla ismiya baa loogu mahadnaqaa oo mubtadiya khabar baa la keenaa mise jumla ficliya baa loogu mahadnaqaa oo ficiliya faacil baa la keenaa midke yaa mudan ilaahay marka loo mahadnaqayo qolo jumla ismiya bay qaateen oo alxamdu lilah bay yidhahdeen ilaahay baa mahad iskale mahadda ilaahay mar kasta wuu iska leeyahay jumla ismiya waxay ilaahay ay ugu doorteen ilaahay subxaanahu wa tacaala waa daa'imo isma bedbedelo ma doorsoomo oo odhan maysid jiilaal iyo gu iyo wakti iyo waxaana wax yeelaya odhan maysid ilaahay subxaanahu wa tacaala isma bedelayo maadaama oo haddaba jumla ismiya ay addawaam iyo haabit wax la yidhaha macnaheegu yahay iyadaasaa ilaahay munaasib u ahe jumla ismiya aynu ilaahay xamdigiisa ku gudanno oo aan idhaahno alxamd qolana waxay yidhaahdeen xagga ilaahay daatadiisa yaan la eegine ha la eego nicamka ilaahay ina siinayo oo nicamka ilaahay ina siinayaa maadaamay tajadud iyo xuduud leeyihiin oo shalay caafimaadka aad haysatay iyo maanta caafimaadka aad haysataa laba caafimaad oo kala duwan oo xagga rabbi kaaga yimid ay yihiin oo minid kasta ilaahay caafimaadka ama uu kuu fasaxayo ama uu kaa joojin karayo dee nicamkan ilaahay ee midiba mar uu kuu imanayo maadaamo tajadudkaasi uu jiro alxuduu watajadud jumla alficliya xagga nicamka inagoo eegayna ilaahay aynu ugu mahadnaqno oo aan nidhaahno naxmaduka yaa rab alcaalamiin naxmaduka yaa rab alcaalamiin ficil iyo faacil aynu isticmaalno nebiga khudbadihiisii marka la eegay waxaa la ogaaday nebigu inuu jumla ismiya iyo jumla ficliya labadaba inuu isku dari jiray waayo waxaa nebiga ka sugan sal allahu alayh wasalam ina alxamda lilaahi ina alxamda lilah intaasi waa jumla ismiya naxmaduhuda dambana waa jumla ficliya kolkaa nebigu laba jeer buu ilaahay ku xamdiyi jiray marna wuxuu ugu xamdiyi jiray siiqada jumla ismiya ay ku tusto marna wuxuu ugu xamdiyi jiray siiqada jumla ficliya ay ku tusayso alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay mahad ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala xamdiga maxaa loo yaqaanaa waxaa muhiima baa la yidhahdaa xamdiga in luqada iyo istilaaxaba ardaygu uu fahmo waxaa xamdi la yidhaah kol haddii xamdi laga sheekeeyana walaalkiibaa qalbiga kaaga soo dhacaya walaalkiina ka warbixi walaalkii waa shukriga xamdi marka la sheego shukri baa la sheegaa hadana oo shukri baa lagu xijisiinaya hadaba alxamdala marka laga hadlayo ama xamdalada marka laga hadlayo xamdiga luqa ahaan waxa loo yaqaanaa athanaau bilisaani cala aljamiili likhtiyaari sawaaun kana fii muqaabalati nicmatin am la waxaa la yidhaahdaa waa athanaau bilisaan in arabka lagu ammaano cala aljamiili alikhtiyaari shay jamiil ah oo wanaagsan oo welibana ikhtiyaariya in ilaahay looga mahadnaqoo looga mahad celiyo ama qof kaleba dee ilan xamdiga dadba xataa la ammaani karaaye sawaaun kaana fii muqaabalati nicma ha ahaado nicmo mid qaabilaya amla ama yuuna ahaanin halkaas shukriga ayaa ka duwan oo shukrigu isagu wuu khilaafsan yahay iyo xamdiga curfiga ah ama istilaaxiga ah ayaa ka duwan waxaa lagu tilmaamaa curfiga markaan u soo noqonno waa ficlun yunbiu can tacdiimi اlmuncimi min xayثu inahu muncimun waa ficlun ficil waxaad samaysay waa ficlun yumbiu ka warramaya can tacdiimi اlmuncimi nimceeyaha sida loo weynaynayo nimceeyaha sida loo weynaynayo min xayثu inahu muncimun waxaana loo weynaynayaa ahaanta uu yahay mid muncima oo nimco ku siiyey nimco mid ku siiyey haddaba waxaa la yidhahdaa shukrigaa ka guda ballaadhanoo shukriga qofka afka waa looga shukriyaa oo afka shukriga waa looga mahadnaqaa xubnahana waa looga mahadnaqaa qalbigana waa laga shukriyi karaa ood ka mahadnaqi karta waxaad ogaataa in xubnaha looga mahadnaqo oo nebi maxamed markuu salaada u taagnaa uu salaada tukanayey sala allahu alayhi wasalam ee xubnihiisu ay gororayeen caa'ishi maxay ku tidhi waxay ku tidhi sawka ilaahay dembigaagii hore iyo kaagii dambaba dhaafay nafta u naxariiso oo iska yar naso muxuu rasuulku caaisha ugu jawaabay afalaa akunu abdan shakuuran afalaa akunu miyaanan noqonaynin cabdan shakuuran addoon ilaahay u mahadnaqa miyaanan noqonaynin haddaba mahadnaqa nebigu uu samaynayey maxay ahayd shukrigaa nebigu uu samaynayey ee caaisha uu u tilmaamayo inuu ilaahay ku shukriyayo waa maxay waa salaada salaadii shukriya markaa ficilad samaysay baa shukri noqona waxaadan afkaba ka odhan oo sidaad garanayso xubnaha uun aad ka samaysay ayaa xataa shukri noqonaya sida xadiidka aynu ka qaadanayno afalaa akunu abdan shakuuran xamdiga culimmadu way qaybqaybiyaan oo waxaa la yidhaahdaa afar qaybood buu xamdigu noqdaa inuu ilaahay xamdiyayo oo isla ilaahay un ku xamdiyayo ilaahay oo isku xamdiyaya ilaahay isku xamdiyaya waa sideeyoo kale markuu ilaahay isku xamdiyayo waa suuradan ba akhridee suurat lfaatixa maxay ahayd alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin aayaddan ilaah baa mahadnaqaya yaana loo mahadnaqaya ilaahay baa loo mahadnaqaya ilahay baa isku mahadnaqaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin iyo inuu ilaahay ammaano qof makhluuqa oo bashar ah inuu ilaahay ammaano sida aayadda kale inaa wajadnaahu saabiran nicma alcabdu inahu awaab waxaanu ku ogaanay adkayste alla addoonku wanaagsana waaba nin towbakeen badan baa la yidhi kolka yaa la ammaanila xamdigu waa ammaan ayadan qur'aanka inaa wajadnaahu saabiranna waa ammaan waa ilaahay baa xamdiyayo ammaanaya ilaahay baa ammaanaya yuu ammaanayaa ilaahay markaa addoon makhluuqa ayuu ilaahay ammaanaya iyo inuu makhluuqu ammaano ilaahay markaad adigu leedahay maxay alxamdu lilah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin adigu markaad leedahay adigoo makhluuqaad xamdiyeysaa yaanad ku xamdiyeysaa khaaliqii ku abuuray ku xamdiyeysaa iyo ka afraadoo makhluuqa dhexdooda oo isku xamdiya oo is amaana makhluuqa dhexdiisa oo is-ammaana adigoo tidhaahda hebel wuu hebelniyo wuu cilmi badan yahay mayna ammaanahayn hebel wuu cilmi badan yahay yaa kolkaa ammaantaa samaynaya adigaa hadlaya ayaa samaynaya yaanad ammaanaysa ka la hadlaysa ayaad ammaanaysaa afartaa qaybood ayaa la yidhaahdaa xamdigu wuu u qaybsama waa ilaahay oo isku xamdiya ilaahay oo makhluuqa ammaana makhluuqoo ilaahay ku xamdiya makhluuqoo dhexdoodu is-ammaanaan afarta ayaa loo qaybiya xamdiga marka la eegayo waxaynu ogaan doonaa marka la doonayo arkaanulxamdi arkaanulxamdi ilaa shan qodob baa laga dhigaa xamdigu arkaan buu leeyahay lagama maarmaan ah tiirar buu leeyahay xamdigu uu ku taagan yahay waa ka xamdiyayee mahadnaqaya xamdi miyaa la heli haddii mid xamdiyayaaba una jirin mid mahadnaqayaaba hadduuna jirin xamdi miyaad la helayaa waa maya iyaka loo mahadnaqayo ee lagu xamdiyayo iyo nimcada meesha taala ee loogu xamdiyayo iyo sidaynu ognahay siiqada la isticmaalayo ee loo adeegsanayo adigu arkaanta ilaa shan bay ka dhigaan ilaa afar ilaa shan ayaa arkaanta la gaadhsiiyaa mar baynu insha allahu tacaala arkaanta xamdiga aynu si waafiya uga hadli doonaa biidni illahi tacaala alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay mahad ilaahay baa iskale haddaba asha alxamdu ku jirta haddaan jinsiye ka dhigo laamka lilaahi ku jirana aan ikhtisaas ka dhigo oon idhaa alxamdu ammaan oo dhani lilaahi ilaahay oo qura ayay khaas ku tahay ammaan oo dhan ilaahay oo qura unbay khaas ku tahay cid kaloo la ammaani karaaba ma jiray noqonaysaa markaan haddaba idhaa alxamdu ammaan oo dhani ilaahay unbay khaas u tahay markaan idhaa sawnaga dadka ammaana sawdiga idhaa hebel waa geesi hebel waa aqoonyahan mayna ammaanahayn waa ammaan laakiin ammaantaa lafteeda ilaahay baa ku ammaanan markaad leedahay hebel waa waa nin caalima markaad leedahay maxaad ninkan ku ammaantay inuu cilmi yaqaan sow maaha cilmiga ma isaga awoodiisa ayuu ku bartay mise ilaahay baa baray oo u fudaydiyey ilaahay baa baray kolka cilmigan aad ku ammaantay xaqiiqa ahaan yaa ammaantiisa ku mudan yaa mudan in lagu ammaano allah markaad hebel leedahay waa qof maal maalqabeena waad ammaantay aad ku ammaantay maalka ma isagunbaa iska abuurtay oo samaystay mise ilaahay baa subxaanahu wa tacaala siiyey oo u ogolaaday ilaahay baa ku ammaanan marka markaad aragto makhluuq la ammaanayo waxaan lagu ammaanayo khaaliqa ayaa bixiyey waxaana mudan in khaaliqa lagu ammaano ayaa mudan alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allihii rabbialcaalamiin caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa rabbialcaalamiin caalamiinta oo dhan rabbigooda ereyga rabbiya koob iyo toban macno ayuu ku soo arooray ereyga rabbi koob iyo toban macno ayuu rabbi ku soo arooray oo ereygaa loo isticmaala lua alcarabiya mar maaligaa loo yaqaanaa ka wax milkisan mar saaxib buu ku soo arooraa ereygu saaxib man rabu daar saw axaadiidta kumaynaan arki jirin man rabu daar rabu daar macnaheegu waa maxay daartan rabbigeedii ma allihii abuuray baa loo jeedaa mise waa saaxibu daar man rabu daar waa man saaxibu daar wey ereyga rabbi macaani aad u badan ayuu luqa alcarabiya ayuu ku soo arooraa alcaalamiinna waa la ysku qabtoo ragga qaarkood waxay moodeen jamac mufradkeegana caalam bay ka dhigeen waa khalad haddii aad alcaalamiin jamac ka dhigto mufradkana aad caalam moodo waxa ka dhalanaya jamaca iyo mufradka oo mufradku uu macnobato mufradkiibaa macno badanaya maxaa la og yahay jamaca iyo mufradka yaa fara badan ma mufradkaa fara badan mise jamacaa fara badan yaa jamacaa fara badan sow maaha ereyga alcaalam ah kullu maa siwallah baa lagu ilaaqi karaa kullu maa siwallah wax kastoo ilaahay ka soo hadhay baa caalam la odhanaya e makhluuqii dhan caalam baad iska odhanaysaa haddaba alcaalamiin marka la yidhahyo yadaa iyo nuunkaa lagu daro wuxuu noqonayaa jinka iyo insiga iyo malagga jinka iyo insiga iyo malagga jinka iyo insiga iyo malaa'igta markaynu nidha yaa fara badan markaa ah. ma caalam baa fara badan mise alcaalamiin baa fara badan caalam baa fara kolkaa ma ogaatay caalamiin una mufrad ahayn ereyga caalamihi mufrad ma aha oo caalamiinna jamiciisii ma aha ilan waxaa ka dhalanaya jamicii yaraada mufradkiina uu farabato sidii la yaqaanay cagsigeed baa ka dhalanaysa alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allaha rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooga ah ayay u sugnaatay halkaa xamdigii ilaahay ayaynu ka soo baxnay ilaahay baynu u mahadnaqnay subxaanahu wa tacaala kadibna nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa inaan ku sallinnaa oon salaannaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waayo waxaa la og yahay nebigu inuu xadiid saxiixa ku yidhi man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu qofku haddii uu wanaag idiin sameeyo isku daya abaalcelin inaad samaysiin intay dooni halla egaatee abaalcelin sameeya nebi maxamed ilaahay baa adduun iyo aakhare inagu badbaadiyey oo sababtiisuu ilaahay inagu badbaadiyey adduun iyo aakharaba ummadda muslimiinta ah meel kastay joogaan iyo xilli kastay joogaan rasuulka sababtiisa lagu badbaadiyey sala allahu alayhi wasalam kolkaa qofka adduun iyo aakharaba ku badbaadiyaa dee waxaynu ognahay halka uu kaa mudan yahay waa dareemi karaysaa ilaahayna qur'aanka wuxuuba noogu sheegayba annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nebigu inuu naftaada xataa kaa xigo ayaynu ognahay annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim haddaad tahay mu'min rasuulka ayaa naftaada kaa xiga sal allahu alayhi wasalam waxaynu dareemaynaa saxaabada nebi maxamed inay si toosa ah u fahmeen si dhab ah ayay arrinkaa u fahmeen yowma uxud rasuulka waxaa agtiisa ka dagaalamayey oo yowmu beder cafwan yowma uxud rasuulka agtiisa waxaa ka dagaalamayey imise nin rasuulka agtiisa dhowr nin baa ka dagaalamayey lix nin toddoba nin baa kusoo hadhay markii dambe cabdullahi ibnu zubayr waxa zubayr ibnu lcawaam baa ka mid ahaa zubayr ibnu lcawaam saxaabigaa zubayr ibnu lcawaam radia allaahu canhu laabtiisa hadduu garanka sidaa haduu uga qaadan lama eegi kari jirin inta seef iyo waran ku dhacday wuxuu gaashaanka rasuulka kaga qaban karayana wuu isku dayay inuu gaashaanka kaga qabto waxa kale gaashaanku uu suurtoobin uu suurtoobin kari waayana laabtaan udhigayy shafkaan udhigayay buu yidhi si nabi maxamedna u badbaado aniguna waxaa kolka aan rasuulka uga difaaco ama aan uga ilaaliyo waxaynu dareemaynaa rasuulka inay saxaabadu odhan jireen fidaa'uka biabii wa ummi waxaan kugu furan lahaa aabahay iyo hooyaday xasaan ibnu haabit maalintii uu quree carabta la hadlayey intii rasuulka diidanayd markuu xasaan gabayga kula hadlayay muxuu gabayga cadimnaa khaylanaa in lam tarawha tusiiru naqca mawciduhaa kadaa'un markuu marinayey muxuu wuxuu ku soo gebagabeeyey xasaan gabaygiisa wuxuu soo mariyey caadifadiisaa kacday dareenkiisaa isbedelay nebi maxamed kalgacaylka uu qabo ayuu isyidhi afka ka sheeg markaasuu tilmaamayo wuxuu yidhi faina abii wawaalidahu wacirdii licirdi muxammadin minkum fidaau faina abii aniga aabbahay buu yidhi wa waalidahu iyo aabbihii buu yidhi wa cirdi iyo sharaftayda oo dhani licirdi muxammadin minkum fidaau sharafta nebi maxamed baan idinkaga furanayaa buu yidhi waa saxaabigii xasaan ibnu haabit radia allaahu canhu nebi maxamed saxaabadu heerkaa iyo heer runtii ka sii tiro badan ayay rasuulka u jeclaayeen kolkaa nebiga oo salli iyo salaamba aynu isku raacinaa sala allahu calayhi wasalam wasalaatu salaad iyo wasalaamu salaam weeye wasalaatu salaad iyo wasalaamu salaam calaa sayidinaa sayidkeennii dushiisa ha ahaadaan muxammadin muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam haddaba asalaatu wasalaam labadaa erey asalaat waa ismu masder ficilkiisu sallaa buu ahaayo laamku ka shadnaa masdarkiisa haddaynu keenayno tasliya la odhan lahaa masderku muxuu ahaa atasliya buu masderku ahaa waxaa la og yahay in atasliya laga daayey oo culimmadu way iska daayeen ereyga atasliya ah waxayna qaateen ismulmasderka asalaad ah bay qaateen maxaa kelifay oo tasliye ay iskaga daayeen waxay tasliye uga daayeen ereyga tasliya ah ayaa luqalcarabiya laba macno leh mar tasliya cadaabid bay noqotaa tasliya cadaabid kolkaa waxaynu ognahay inuu eh, aayad qur'aana ilaahay ku yidhi wa tasliyatu jaxiim wa tasliyatu jaxiim waa naarta jaxiima gubideeda iyo cadaabideeda weeyi haddii wa tasliyatu wasalaamu cala nabiyi la odhan lahaa yuhuudda iyo dadka hadalka dhinaca xununka eega ayaa odhan lahaa nebi maxamed asxaabtiisii iyo ummaddiisii ayaa habaaraysa tasliyadaasay ka dhigi lahaayeen maxay tasliyadii naarta ahayd bay ka dhigi lahaayeen wa tasliyatu jaxiim bay ka dhigi lahaayeen tii naxariista tacdiimku uu la socdo kamayna dhigeen kolkaa nebiguna xadiid wuxuu inagu yidhi iyaakum wa mawaaqifa tuham waxaa laydinka digayaa idinka iyo meelaha laydinku tuhmaysanayo haddii meel lagugu tuhmaysanayaa ay jirto waad ka fogaanaysaa tasliya laba macno yeelatay laba macno ayay yeelatay waa macno cadaabida iyo macno naxariis tacdiim uu la socdo socdaah waan iska ilaalinaynaa haddaba inaynu wa tasliyatu cala nabiyi inaynu nidhaa ilantii cadaabkaa lagaaga dhigi karayaaye rasuulku habeen isagoo meel socda oo xaaskiisu ay la socoto ayuu nini ku soo baxay saxaabiyihii muxuu yidhi waa heblaayo buu yidhi muxuu rasuulku ujeela maba weydiinin waa heblaayo buu yidhi waayo dee rasuulku dhaqanka meesha dhinaca ugu fiican buu inaga baray iyaakum wa mawaaqifa meelaha tuhmada iska ilaali hadday hadal tahay hadday ficil tahay hadday jamac tahay meelaha tuhmada waa layska ilaaliyaa iyaakum wa mawaaqifa tuham saasay culimmadu watasliyatu uga baydheen oo wasalaatu ay ugu baydheen wasalaatu salaad iyo wasalaamu salaami calaa sayidinaa sayidkeennii dushiisa ha ahaadaan calaa sayidina ereyga assalaama isaga laftiisa ficilkiisu sallama buu ahaa sallama masderkiisu waa tasliim wuxuu sheekhu wa tasliimu uga baydhay salaadan ka horraysee ismulmasderka ah ayuu u munaasabeeyey oo wuxuu is yidhi laba ismulmasder si cashirku dariiqo qura watiiro qura uu u maro laba ismulmasder wada qaado wa salaatu salaad iyo wa salaamu salaami calaa sayidinaa sayidkeennii dushiisa ha ahaato muxamedin muxamed aha sala allahu calayhi wasalam ereyga sayid waxaa loo yaqaanaa man kasurat atbaacuhu ayaa sayid la yidhaahdaa qofka ay atbaacdiisa iyo dadka ku xidhan ama taageer taageerada u hayaa qofka ay farabadan yihiin baa sayid la yidhahdaa sayid man kaurat atbaacuhu kelimatu sayidna in makhluuqa lagu idlaaqo way bannaan tahay oo diinta aayaadka qur'aankaaba ah xataa inoo sheegay nebi yaxye ilaahay markuu ka hadlayey wuxuu yidhi wasayidan waxasuuran buu ilahay yidhi waa nebi yaxya laga hadlayey xataa cidan nebiba ahayn ayaa qur'aanka ayay ku jirtaa isagoo sayid lagu magacaabayo oo waxaynu ognahay qisadii nabi yusuf wa alfayaa sayidaha ladalbaab sayidaha ayaynu ognahay rasuulka ayay ka sugantao wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam quumuu ila sayidikum markii uu ka hadlayay sacad ibnu mucaad sacad muxuuaha ibnu cubaada quumuu ilaa sayidikum kolkaa sayid makhluuqa waa lagu idlaaqa laakiin mas'ala khilaafiya baa jirta oo an wanaagsanayno ilaahay in asayid haddii al lagu daro waa laga wanaagsan yaho waa mas'ale aad khilaafkeegu u badan yahay asayid haddaad al ku darsato calaa sayidinaa sayidkeennii dushiisa ha ahaato muxammadin muxamed ahaa asar baa jiray ama xadiid baa jiray nebiga laga wariyo sala allahu alayhi wasalam inuu yidhi ana sayidu waladi aadam walaa fakhra ana anigu sayidu waladi aadam ilmo bani aadam oo dhan sayidkoogii baan ahay ilmo nebi aadam oo dhan ilaa qiyaamada ka ugu dambeeya intuu imanayo wixii rasuulka ka horreeyey iyo intii ka dambaysay oo dhanba anigaa sayidu ah sala allahu alayhi wasalam ana sayidu waladi aadam walaa fakhra faanna igamaaha aha faanna igama ahee ana sayidu waladi aadam culimmada qaar baa yidhi halkan aan ka fahmaynin nebigu inuu ilmo aadan baan ilmo nebi aadan baan sayid u ahay uunbuu yidhiye nebi aadan laftiisa inuuna sayid u ahayn miyaan halkan laga qaadan karaynin ilan ana sayidu waladi aadam buuri aadam carruurtiisa sayidka ogii ayaan ahay kolka aadam laftiisa lagama hadlin oo daa riwaayadani kama hadlin laakiin taana waxaa la og yahay inay ambiyada ay ku jiraan rag aadan ka fadli badan oo sida ululcasmiga ibraahim oo kale markaan soo qaadano haddaba ibraahim oo nebi aadam laysla ogol yahay inuu ka fadli badan yahay ibraahim markuu nebi maxamed kasii fadli badnaaday dee nebi ibraahimna kawarnebi aadamna ka warran markaa ibraahim oo nebi aadam ka fadli badan ayuu nebi maxamed kasii fadli badnaaday bal waxaad ka warantaa waxaad ka warantaa ka adiga kaa gaaban ka adiga kaa gaaban iyo ka adiga kaa dheer mm, cafwan waaad waxaad tidhaahdaa kaad ka dheer tahay aduu kaad ka dheer tahay kuu ka dheer yahay bal ka warran kaama ka dheer tahay haddaan anigu nin la yidhaahdo sheekh maxamed aan ka dheeraado bes anuu maxaan sheegayna sheekh maxamed un ka dheeraan sheegay soo maaha sheekh maxamedna inuu sheekh yuusuf ka dheer yahay baad ogtihiin sheekh yuusuf kolkaa kamaanan hadlin ani iyo sheekh yuusuf lama garanayo sheekh maxamed iyo sheekh yuusuf yaa dheer sheekh maxamed baa dheer soo maaha haddaan haddaba sheekh maxamed ka dheeraado aniyo sheekh yuusuf noo naga warran markaa mayna iska waadix ahayn ya dee sheekh yuusuf kii ka dheeraabaan kasii dheeraadaye miyaa lay garab dhigayaaba waxaynu u jeednaa nebi aadam iyo nebi ibraahim markaan isbarbar dhigno ibraahim baa dee fadli badnaa ibraahimna nebi maxamed baa kasii fadli badnaaday kolkaa aadam waynu fahnay baan u malaynaya warkaa alxamdu mahadi lilaahi ayay u sugnaatay allihii rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooga ahaa wasalaatu salaad iyo wasalaamu salaami calaa sayidinaa sayidkeenna dushiisa ha ahaadaan muxammadin muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam wa calaa aalihi aalkiisana ha ahaadaan ereygaa aal a macaani badan ayaa ku jirta imaamu shaafici wuxuu doortay aqaaribuhu almu'minuun aqaaribuhu almu'minuun imaamu shaafici wuxuu doortay cafwan fii maqaami ducaa marka ay tahay kullu taqiyin wa taqiya mar aqaaribuhu marna kullu taqiyin wa taqiyatin baa la yidhaahdaa maxaa kalifa in kullu taqiyin wa taqiyatin aalka lagu idlaaqo waa litakuuna ducaa'u acamma si ay ducadu caam u noqoto mar kastoo ducadu ay caam tahay ayay aqrabu lilijaaba ilaahay inuu kaa aqbalo ducada khaaskaa iyo ducada caamka ah ta ah baa u dhow inuu ilaahay kaa aqbalo kolka haddaba qof kaste oo mu'mina ha loo duceeyo wa calaa aalihi aalkiisa dushiisa ha ahaato waa aalkii nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam ereygan aal ah asalkiisu ahli buu ahaa ahli ahli markuu yahay sarfiga ayay inoogu iman doontaa in ha'da hamse loo bedelo hada waayo maxamed ibnu maali kitaabkiisa khulaasadae alfiyada wuxuu ku leeyahay axrufulibdaali hadata muiyan hadata muiyan marka la yidhaahdo hadata eeg hadii baa ku jirta iyo hamsihii hada iyo hamsaha waa laysku bedelaa hadda ahlun sow ahlun hadaa un hamse iiga dhig maxay noqonaysaa hada markaan hamse ka dhigo alun bay noqonaysaa alun markay alun noqoto laba hamso oo isku xiga maxaa laga yeeli jiray laba hamso oo isku xiga ka dambe ee reeban ayaa ka hore xarakadiisa loo bedeli jiray maxaynu nidhahnaa markaa aalun aalun baa la odhanaya hadii baa hamse loo bedelay hamsihiibaa haddana alif loo sii bedelay aalun bay noqotay waxaa kaloo la og yahay culimo waxaa kaloo la og yahay in ha'da lafteeda in hamsaha laftiisa ha loo bedelo hamse yaroo meel ku qoran markaad aragto waxa carabta ka sugan iyagoo hamsihi intay bedeleen ha ka dhigtay maaun macnaheegu waa maxay maaun ereyga maaun waa biyo sow maaha bal haddee jamiciisa sheega maaun jamiciisa eeg maaun xarafka u dambeeya waa maxay maaun sow hamsa uguma dambeeyo bal hadda jamaca maaun uu leeyahay eega miyaahun markaan maxaa u dambeeya miyaahun hadani xaggay ka timid miyaahun hadani xaggay ka timid ilan kelmadda maaun bay ahaydoo ha kuma jirin hadani waxay ka timid waa hamsaha laftiisii kolkaa hamsahana ha baa laga dhigaa sida maaun miyaun loo yidhi hada lafteedana hamsa laga dhigaa sida aalun ahli bay ahayd ahliguna waa almustaxiq ka wax mudan ayaa la yidhaahdaa aalka nebi maxamedna waa loo yaqaanaa sala allahu alayhi wasalam sida aan dareemayno aalka nebi maxamed oo qaraabadiisii rasuulka qaraabadiisii dhowayd ah oo lagu idlaaqi karo welibana rasuulka waxaa jiray afar xaafadood oo dee adeeradiia afar xaafadood oo adeeradiia banu haashim iyo banu mualib labadaas soo walaala ma ahayn banu haashim iyo banu mualib soo walaala ma ahayn labadaasaa mararka qaar aalka lagu ilaaqaa kuwooga muslimka banu haashim iyo banu mualib muslimiintoodaa aalka lagu ilaaqaa mararka qaar banu haashim iyo banu mualib labadaasi waa laba reeroo walaala ah banu haashim iyo banu mualib waxaa jira isla laba kale oo reer oo labadan reer la walaalaca ah baa jira oo maxaa la yidhaahdaa cabdushamsi iyo nowfal baa la yidhaahdaa cumaan ibnu cafaan baa cabdushamsi ka soo jeeday cabdushamsi iyo nowfal labadani waxay walaalala ahaayeen cabdishamsi iyo nawfal waxay walaalala ahaayeen haashim bani hashim iyo bani mualib afartaasay ahaayeen laakiin bani hashim iyo bani mualib aalka ayaa la soo geliyaa muminiintooda cabdishamsi iyo sidaynu ognahay iyo nawfal iyo cabdushamsina lama soo geliyo meelaha qaar oo waa laga saaraa arrinkaa tale waa maxay sababtu waxa weeye sababtu markii rasuulka sala allahu calayhi wasalam reemaka ay isku dayeen inay dilaan waxay yidhaahdeen hanaloo soo gacan geliyo muxamed si aannu u dilno markaasay banu haashim iyo banu mutalib muslim muslimkoogii iyo gaalkoogiiba maya bay yidhaahdeen reerihii kaloo dhani way isbahaysteenoo rasuulka rixaafadiisan cunaqabataa la saaray waxaa la yidhi nagama guursan karaan kamana guursan karno wax nagama iibsan karaan waxna kama iibin karno ilaa inta ay moxamed nooga soo dhiibayaan si aannu u dilno kolka rasuulka waxa taageeray oo isberber taagay banu hashim iyo banu cabdimualib gaal iyo islaam umayna kala hadhin waa heshiiskii kacbada ay sudheenee aboorka uu cunay markii dambena aboorka uu cunay laakiin labadan reeree kale walaalaha la ahaa ee cabdushamsi iyo nowfal la kala yidhaahdaa gaaladay raaceeno iyagu heshiiskaa kumayna jirin rasuulka ismayn berber taagin sida la yahay saas ayaa loo qaataa meelaha qaar aalka marka laga waramayo la yidhaahdaa banu haashim iyo banu cabdilmualibun ha la yidhaahdo wa calaa aalihi aalkiisii ha la aalka rasuulka sala alayhi wa wasalam aaluhu alaqrabuunna waa lagu idlaaqaa sida owlaaddii dee cali ka beerantay ama faaduma owlaaddii ay dhashay iyagana waa lagu idlaaqaa waxaynu ognahay imaamu shaafici aad iyo aad buu runtii aalka u jecla aad iyo aad ayuu aalka u jeclaa xubigooga wuxuu ku tilmaamay laba bayd oo isla bogan labiyo labaatanaad kawaakibka bogan labiyo labaatanaad labada bayda ku qoran imaamu shaafici baa iska lahaa wuxuu leeyahay yaa ahla beyti rasuulillaahi xubbukumu fardun min allahi fi lqur'aani anzalahu yakfiikumu min cadiimi alqadri annakumu man lam yusalli calaykum laa salaata lahu ya ahla bayti rasuulillaahi xubukum fardun min allahi fi lqur'aani anzalahu yakfiikum min cadiimi alqadiri annakum man lam yusalli calaykum laa salaata lahu ya ahla beyti rasuulillaah rasuulka ilaahay ahlu beytkoogii xubukumu jacaylkiinnu fardun faral weeyaan min allaahi xagga alle ayuu ka ahaaday filqur'aani qur'aankana anzalahu waa ku soo dejiyey eeg filqur'aani anzalahu ilaahay ayuu in laydin jeclaadaa waa faral oo qur'aankay ku taallaa buu yidhi oo ilaahay baa qur'aanka nagu amray muxuu u jeedaa marka uu leeyahay imaamu shaafici muxuu u ilaahay baa qur'aanka nagu amray saxaabada nebi maxamed inaad jeclaata ka warran si cumuum ah saxaabada nebi maxamed inaad jeclaataa dee waa diin inaad nacdaana waaba gaalnimo waa kufri min macsharin xubuhum diinun wa bugduhumu kufrun wa qurbuhumu munjan wa muctasamun halkaasuu ka eegayaa yakfiikumu waxa idinku filan buu yidhi aalkow min cadiimi alqadri sharafta weyn waxa idinku filan annakumu idinka man lam yusalli calaykum kaan idinku salliyin laa salaata low salaadiba uma jirto salaadaba ilaahay ka aqbali maayo buu yidhi aalka kaan ku salliyin kolkaas sheekhu halkaa salaadaasi laa salaata low laa salaata kaamilatan baa la yidhaha salaad dhammaystiran u jiri mayso wuxuu uga jeedaa atixiyaadka soo maydaan arag atixiyaadka dambe in nebiga lagu salliyo sala allahu alayhi wasalam aalkiisana la raaciyo taa ayuu uga jeedaayo halkaasuu ku ishaaraya aad buu u jeclaaday markii dambe wuxuu yidhi imaamu shaafici gabay buu tiriyey wuxuu yidhi haddii dad baa ku yidhi aalka rasuulka sidaad u jeceshahay dee armaa shiica lagu moodaa inaad shiica tahayba aarmaa lagu moodaa gabay buu ka tiriyey la yidhaahdo lain kaana xuba aali muxamadin lain kaana gabay buu soo wado wuxuu yidhi nebi maxamed qaraabadiisa oo la jeclaadaa hadday tahay buu yidhi guri waxa aad sheegaysiin falyaclam thaqalaani aniya muxuu jiray ya aadma raafidaa lagu moodayao falyaclam thaqalaani bianiya raafidun buu jin iyo insiba ogaadaan buu yidhi raafidi inaan ahay haddii raafidi lagu noqonayo anuu aalka waan jecelahay buu yidhi uma jeedo caqiidada raafidadan qaatay wuxuu u jeedaa qadiyadan iska ilaali hadda qadiyadan raafidi lagu noqon maayo caruurtii nebi maxamed ilaahay ka abuuray dee adigu maxaad ka yeeli lahay mayna qadarin badan iyo sharfin badan iyo ixtiraam badan iyo maamuus badan iyo wax badan baynuu haynaa wa calaa aalihi aalkiisa ha ahaadaan wa saxbihi saxaabadiisana ha ahaadaan waa saxaabadii nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam saxaabada nebi maxamed sida aynu ognahay waa ragga ilaahay uu u doortay ama uu u xushay nebi maxamed inay asxaabu noqdaan nebi maxamed inay asxaabu noqdaan ilaahay baa u doortay subxaanahu wa tacaala kolka saxaabiga marka la tacriifinayo waxaa lagu tacriifiyaa saxaabiga waxaa lagu tacriifiyaa man laqiya nabiya sala allahu alayhi wasalam bacda nubuwatihi fi xayaatihi mu'minan wa maata calaa dalika fi lardi bay ragga qaarkood raaciyaan fi man laqiya nebiya sala allahu alayh wasalam waa qofka nebiga la kulma waxay halkaa diidaan inaad tidhaa man ra'a nebiya qofka nebiga arka inaad tidhaa waayo saxaabada waxaa ku jira rag indhoolayaal ahaa sida cabdullahi ibni ummi maktuum oo kale dee saxaabi buu ahaa isagoo indhoolo ah oo nebiga aan arag man ra'a nebiya ma odhanayna markaa man laqiya nebiya baynu odhanaynaa sala allahu alayh wasalam rasuulka kala kulma kala kulma rasuulka waa bacda nubuwatihi rasuulka intaan rasuul laga dhigin haddii uu qofku la kulmo oo uu sidaa ku arko uu wadan kale isagoo jooga uu haddana rumeeyo saxaabi miyuu noqonaya dee qabla nubuwati buu kaasina la kulmay waxaa la doonayaa bacda nubuwatii in lala kulmo welibana mu'minan bihi qofku isagoo gaala ah haduu nabiga la kulmo isagoo gaala ah hadduu rasuulka la kulmo sala allahu aleyh wasalam uu isagoo gaala ah rasuulku geeriyoodo oo geerida rasuulka kadib uu kii gaalka ahaa uu muslimo ma saxaabi buu noqon ila rasuulka u arkaye ma noqonayo dee markii uu rasuulka la kulmay maxay ahayd isagaan muslim ahayn fii xayaatihi baynu leenahay rasuulka wuxuu kula kulmayaa intay noolaayeen maxay inaga hadhaya markaa haddaad xalay toole rasuulka ku riyooto sala allahu alayh wasalam nebi maxamed haddaad ku riyooto adoo la jooga saxaabi miyaad noqon ila fii xaali xayaatihi maahee halkaa fi ardi qaydka fil ardina ragga qaar baa ku soo oo yidhi de nabiga markii salaadaha lagu soo waajibinayey samaawaadka sare markuu u baxay malaa'ig badan iyo ambiyo ka horaysay uu la kulmaye ma saxaabadii nebigay noqonayaan ilan dhulka kulamun kulmine wa saxbihi iyo asxaabtiisii ajmaciina dhammaantood ajmaciina dhammaantood waxaa jira saxaabada nebi maxamed biduuni istinaa'in ina waxa weeye ixtiraam iyo kalgacayl iyo mawado iyo jacayl inaad u qabtid weeyaan laakiin haddaad soo kala reereebto haddii halkaa mucaawiye iyo lagaa soo galo nooc tashayucaa kugu jira ma la socotaa hadda meelaha astaamaha shiicada lagu garto ayay ka mid tahay waa calaamad ah tashayuca iyo shiicanimada lagu garto in saxaabadii la kala reebo in la yidhaha hebel baa sidan ahaayoo saxnaa hebel baa khaldanaa baddaa in la galo laguguma talagelin saxaabada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waynu ognahay qiimaha ay inaga mudan yihiin waynu dareemaynaa qiimo badan bay inaga mudan yihiin waxaynu ognahay saxaabada nebi maxamed abibakar iyo umar inay lacnadaan baynu ognahay shiicada qaarkood guruubada shiicada ka tirsan guruubbaa lacnada xataa beri dhaweyd waxaa la sheegaa inuu madaxweyne eeraan hogaaminayey waa rafsanjaanikii la odhan jiray inuu masjida nabowi soo galay markaasuu yidhi allahuma salli ala saaxibi hada alqabri wal an buu yidhi subxaan allah ilaahu ku salli buu yidhi qofka qabrigan ku jira nebi maxamed buu ujeedaa labadiisa saaxiibna waa abibakar iyo cumar labadaana lacnad buu yidhi xudayfe khayr allaha siiya isagaa khudbadda ku qornaa maalin jumcaa bay ahayd khudbadiibuu ku soo qaatay xudayfe kelmaddaa markaasuu yidhi allahuma salli calaa saaxibi hada alqabri wa salli calaa saaxibayhi walcan man lacanahuma abiibakar iyo cumarka lacnadaya ilaahow isaga lacnad buu yidhi ilaahow isaga lacnad kabuhu qaatayoo uu ka baxay khudbaddii ayuu ka baxay waxaynu dareemaynaa saxaabada nebi maxamed qiimo badan ayay inaga mudan yihiin soomaalidana waxaa la moodaa in lagu soo kordhayoo madhabkaa waxbaa lagaga soo ayaa kaga jira maynaan lahaan jirin ilaahay aynaga badbaadiye wax shiica la yidhaha gebi ahaan maynaan lahaan jirin maalin baa madiine anigoo taagan madiine anigoo ramadaan ka soo baxaya ayaa nin soomaaliya arkay oo gaari kiraysanaya gaari ayuu kiraysanayey af soomaalinimo ayuu ku hadlay baan arkay oo lacagta ka dhimantay soo kor baan ku idhi waan annagaa israacnay gaadhigiibuu ila soo koray miiqaadka laga cumraystee madiine markaanu ku baydhaynay dariiq baa miiqaadka ku yaalla cumar bin khadaab radia allaahu canhu uu ku qoran yahay ninku kursi iga dambeeya ayuu fadhiya waa nin soomaaliya dee ma garanayo si kale uma garanayee gaadhigaa uu soo kiraysanayey un baanu ku soo kulanay hadal uu ninkii ku hadlay wallaahi waxa weeye habeenno idil ayay dhegtaydu soo celinaysay keliday anigoo ah isdhegaysanayey maskaxdayda ayay dhegaysanaysay hadalka ninkaasi uu ku hadlay dariiq cumar bin khadaab uu ku qoran yahay ayuu magacow is yidhi markaasaan dib baanu eegayoo anigoo dee ilaahay dhulku inuu ila gariiray moodaya ayaan dib u eegay markaan dib u eegay ayuu i fahmay markaasuu naxay oo wuu aamusay wax dambe oon su'aale iigama jawaabin xaggee degantaan ku jiddaan deganahay buu igu ihi magaalada jiddaan deganahay kolkaas waa soomaaliya waa laga yaaba madhabkan inuu qaatay uu ku qancay waa nin dee saxaabadii nebi maxamed raggii ugu qiimaha badnaa welibana laga yaaba aflagaada inuu ku samaynayo subxaan wa calaa aalihi aalkiisa iyo wa saxbihi saxaabadiisa dushooda ha ahaadaan ajmaciina dhammaantood ajmaciin baa lagu leeyahay kala reeb reeb laguguma talagelin wa bacdu intaa kadib fa haadihi tani muqadimatun waa muqadimo ereyga muqadimo ah waxaa loo akhriyaa mararka qaar muqadima oo daalka ayaa la kasriyaa mararka qaarna waxaa loo akhriyaa muqadama baa loo akhriyaa oo daalka ayaa la fadxiyaa laba muqadimo ayaa kala jira muqadimat lkitaab iyo muqadimilmi kala jira muqadimat lkitaab iyo muqadimat lcilmi hadda muqadimada halkan aynu ku arkaynaa waa muqadimatu lkitaab wey muqadimatu lcilmi weeyi fa haadihi tani muqadimatun waa muqadimo isla kitaabkeennan oo dhan buu ku ilaaqay muqadimuu bixiyey muqadimada oo fii cilmi alcarabiya cilmiga luqa alcarabiya ku saabsan waa muqadimo haddii daalka aan kasriyo waxay ka timid muqadimatu ljeysh ilaalada ciidanka ilaalada ciidanka ayaa muqadimo la yidhaahdaa inta ciidamada ka horaysa ee warbixinta soo siisa ciidanku uu fikradooda ku socdo ayaa muqadime laydha daalka la kasriya haddaba muqadimadu waa kitaabka waxa hordhaca u ah ee kitaabka ka warbixinaya ama fanniga ka warbixinaya ayaa muqadime la yidhahdaa muqadimo waxa loogu bixiyey ardayga muqadimada fahmaa wuu ka hormaraa ardayga aan fahmin haddaad muqadimada fahanto waad ka saraynaysaa ka aan fahmin baad ka saraynaysaa kolkaa muqadimatu lcilmi iyo muqadimatu lkitaab baana kala jira muqadima waa hormariso tii qofka kor u qaadaysay ee hormarinaysay weeyaan ereyga muqadimaa haddaan daalka fadxiyoon muqadama idhaahdana waa tii la soo hormariyey ee kitaabka xagga hore laga soo mariyey waa sarfi kelmadu kolka ama ismi faacil u akhriyo muqadimatun ama ismi mafcuul u akhriyo muqadamatun mutamimatun waxay dhammaystiraysaa muqadimadani limasaa'ili alajruumiya ajruumiga masaa'ilkiisii bay dhammaystiraysaa ajruumiga kitaabkii ajruumiga lo odhan jiray masaa'ilkiisii bay dhammaystiraysaa baabab buu ka tegey iyo su'aalo uu hoos u dhigayba way ka warramaysaa takuunu waxay ahaanaysaa waasidatan mid u dhaxaysa baynaha iyada iyo wa bayna hayriha kayrkeed oo minalmudawalaati kutubta dhaadheera sallaan baan ugu talagelay buu yidhi ajruumiga ardayga soo dhigtay iyo kutubta waaweyn ardayga aan gaadhin salaankii u dhaxeeyey labadaa ayaan ugu talagalay buuhi inay noqoto nafaca allaahu allaha ku anfaco tacaalaa sarreeye bihaa iyadan ilaahay ha ku anfaco waa muqadimadaydan mutamimka ah ilaahay ha ku anfaco ardayda kamaa nafaca siduu ugu anfacay biaslihaa asalkeegii oo asalku waa matnigii ajruumiga sida ilaahay dadka uu ajruumiga ugu anfacay tanna ilaahay ha ugu anfaco filxayaati nolosha iyo wa mamati geerida kadibba inta aan noolahayna ilaahay ha ku anfaco inta aana noolayna ilaahay ha ku anfaco aan kadibna ilahay ha ku anfaco qofka barta ilaahay isagoo nool ha ku anfaco oo cilmiga wax u fudaydinaysa ha noqoto isagoo dhintayna ilaahay ha ku anfaco oo cilmigii uu halkan ka fahmay ee nusuusta qur'aanka iyo xadiidka uu la dhex galay cilmigaa ilaahay ha ku anfaco markaa kamaa nafaca biasliha fi lxayaati wa bacda almamaat innahu ilaahay qariibun waa mid kuu dhow mujiibu dacawaad oo ducooyinka aqbala ilaahay wuuna kuu dhow yahay ducadaaduna hadday sax tahay ilaahay wuu aqbalaya sheekh baa la weydiiyo waxaa lagu yidhi ilaahay waa ka qur'aanka ku yidhi udcuunii astajib lakum ibarya e waan idin aqbaliye ilaahay waanu barinaa laakiinama aqbalo bay yidhahdeen ilaahay waanu barinaa laakiinama aqbalo qur'aankana wuxuu ku yidhi ibarya e anaa idin aqbaliye ilaahay qowlkiisaa sax ah ilaahay markaanu barino muxuunu aqbali waayey bay yidhahdeen muxuu sheekhaasi ugu jawaabay shan qodob ayuu ilaahay ducada idinka aqbali waayey shanta qodob waa maxay wuxuu yidhi ilaahay baad garateen oo haddana waad caasideen ilaahay ayaad garateen oo haddana waad caasideen qur'aankii ayaad akhriyaysiin wuxuu idin amrayana ma yeelaysiin sunnada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaad baranaysiin mana noolaynaysiin ibliiskaanu lacnadaynaa baad leedihiin waanad raacaysiin ibliiskii waanad lacnadaysiin waanad raacaysiin siuu ilaahay ducadiinna ku aqbalayaa buu yidhi qodobo noocaasoo kale ayuu u tiriyey innahu ilaahay qariibun waa mid kuu dhow mujiibu dacawaad oo ducooyinkaagan aqbalaya ilaahay haddaba iska ducaysa ilahay wuu ka aqbalayaa in sha allahu tacaala culima cashirkeennii maanta hordhaca ahaa halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa aclam waxaynu ogaanaynaa culimo ha is odhannina kitaabkii hore unbaa eh, kani waa bilowo wax yar baa laiska weydiinaya tartankii xalqaduhu sidiibuu u jiraya suuratulkahfi halkaynu maraynay un baynu wadaynaa halkii suuratulkahfi aynu maraynay ma la garanaya halkii un ka wadaynaa insha allah bal eh, qur'aanka inoo soo yar laaca dhowr musxaf inoo soo qaada labada xalqadood waxaan doonaynaa may suuraddaa iyo inay kani wada dhammaadaan baan doonaynaa haddii rabbay ogolaado xalqadaha waxa maanta inoo qaadan doona xalqatu sibawayhi iyo waxaa istaagi doonta xalqatu ibni hishaam ilansaari labadaa xalqadood bal hadda ha kacaan guddoomiyayaashooda muxyidiin abibakar cabdiraxmaan soo dhowow sheekh muxyidiin xaggan kale xalqatu ibni hishaam ilansaari xalqatu ibni hishaam hadduu yahay sulaymaan cabdilaahi salaad guddoomiuma sulaymaan ba sulaymaan cabdilaahi salaad soo yaro dhowow sulaymaan suurat lkahfi waxaad inoo soo saarteen in sha allah suurat lkahfi aayadda waxaad inooga bilaabayseen insha sha allahu tacaala aayadda toddobiyo labaatanaad sulaymaan miye sulaymaan muxidiinow soo dhowow sulaymaanow soo dhowow soo dhowaada welibana soo ka soo dhowaada intaa waxaan diidaynaa in xalqaduhu hoosta ay wax inooga soo taabtaan واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا waxaan kaa rabaa nacam muxyidiin inta ficil mudaaric oo marfuuca ku jirta ayaad aayaddaa tirsani inta ficil mudaaric oo marfuuca ku jirta sulaymaanow adiga waxaa lagaa rabaa inta ismi mansuuba ama fii maxalli nasbina ku jirta adaadna tirsani isla aayaddaasuun ismi mansuuba ama fii maxalli nasbin imisaa ku jira adna ficil marfuuca imisaa ku jira wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajhahu walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati اdunya wla tudic man agfalna qalbahu can dikrina watabaca hawaahu wa kaana amruhu furuuطa muxyidiin baa horeeya inta ficil mudaaric oo marfuuca ku jirta ayaan weydiiyey ficil mudaaric oo marfuuca laba miyaa tidhi ka faa'iidee imisaa ku jira ficil mudaaricoo marfuuca muxidiinu hadalkale kuuma furna haddii uu jaaniskaa ah uu ka faa'iidayn waayo ayay soo noqon doontaa su'aashaas ficil mudaaric oo marfuuca sulaymaanow aayaddaa imisaa ku jira saddexdaa tidhi yadcuuna waa kow jazaaka allah khayr yuriiduuna waa laba jazaaka allahu khayr turiidu waad garatay alla ilaahay saddexdaasaa ku jira sulaymaan baa su'aashaa qaatay labada xalqadood waan aragnaa haye ismi fii maxalli nasbina ama mansuuba ayaa tiradiisa lagaa rabaa ismi fii maxali nasbina ama mansuuba aayaddaa imise ismi baa ku jira oo mansuuba ama fii maxali nasbina maxaa tidhi laba hee muxidiinow ismigaa adna la eego waa lagaa qaatay adna kaasaad ka qaada insha allah haye sheekhu laba buu yidhi ismi mansuuba ama fii maxali nasbina aayadda wasbir nafsaka maca aladiina haye laba waan diidnay laba kuma jiraan saddex baa ku jira saddexna kuma jiraan balukaadiya labadiinna way idinka gudubteen labada xalqadood xalqadda sulaymaan nin ka mida ayaa kacaya xalqatu bnu hishaam xalqatu bnu hishaam hal nin oo kaca ayaa la doonaya oo inta ismi ee ama mansuuba ama fi maxalli nasbina haye sheekh maxamed nacam واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا نعم xalqadana nin baa usii kacayo dee wax usii diyaarinaya u jawaabi doona eeg ninkana horeeya hadduu garan waayo nin xalqada nacam xalqatu sibaweyhi hal arday ha istaago xalqatu sibaweyhi hal arday ha istaago nacam istaag nacam haya iminka ma sheegaysid in yar baad sugaysaa ninkaasaa kaa horeeya sii diyaarsan laakiin haye haye daqiiqadii way nagu socdaan culimo sheekh waynagu socdaan hadda daqiiqadihii la soco ya imisaad ka dhigtay shan baad ka dhigtay nacam soo dhawow sheekh imisaad haysaa laba waa xalqada su-aashaasi ardayda jumhuurtaan u dhex dhigaynaa jumhuurta may sheekh yuusuf istaag sheekh yuusuf imisaad haysaa sheekh yuusufow sideed waa sidaa uu sheegay sheekhiisu sideed baa ku jira aayaddaa ismi ama mansuuba ama fii maxalli nasbina sideed baa ku jira sheekh yuusuf sideeddaa tiri waa nafsaka kow rabbahum waa laba wejhahu waa saddex yah oo halkaasay kaa khaldantay halka caynaaka waa marfuuc waa muhanne marfuuca haye waa saddex baan kaa hayey ziinata afar baan kuu hayaa a man shan baan kuu hayaa qalbow lix baan kuu hayaa hawaahu toddobaan kuu hayaa maan ka daayaa mise waan ku daraa ya <laughs> maan ku daraa mise waan ka daayaa waxaa tilinaysa mansuubunba ama fi macal nasbin waa sideedaa weeyaan maasha allah waxaan u malaynayaa labada xalqadood bal mar dambe ayaan dib ugu noqonayaa sheekh muxyidiin su'aal baan weydiiyey sheekh muxyidiinow inta ficil majzuuma ee aayaddaa ku jira wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajhahu walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati dunya inta ficil jasmisan ku jira ficil mudaaric keen sheekh adigana inta ficil mabni ah jira keen adigu waa ficil mabniya adna waa ficil eh, majzuuma muxyidiin majzuum weeyi majzuum sulaymaan mabni weeyi aayaddaa bal haddana markaa inala eega fartuu taagayaa ka hor dhammaystaa naam naam wakhtigai wuu idinka dhacayaa su-aashiiyaynay naga wareegin muxidiin labaa ku jira labadaa bal noo sheeg waad saxan tahay labaa ku jira labadaa sheeg walaa tacdu waa kow walaa tudic waa laba labadaasaa ku jira sheekh adigana haye ficil mebniyaan ku idhi tirada sheeg waa maxaa tidhi laba nacam muxidiinoo jaaniskaa ka faa'iidayso haye jaaniskaa ka faa'iidee ficil mebniya baan idhi ficil mebniya wuxuu dooni ha ahaado inta ficil mebniya ku jirta aayaddan aynu soo xillo saddex baa ku jira waad garatay alla ilaahe saddexdaa sheeg wasbir waa kow wa kaana waa laba watabaca jazaaka allahu khayran raggii waa ya aqfalna baa ku jirta afar bay naga noqotay suaashaasi way idinka gubatay su-aashaasi way idinka gubatay waa sax marankuugu celiya sulaymaan imisaa ku jira amar aayadda muxyidiin imisaa maadi ku jira aayadda ah maye maadii misaa ku jira ya adu ma amar baad lahayd amarka imisaa ku jira saddex baa ku jira albalmuxidiinow taada dib u dhigo horta ka faa'iidaysatan amarka saddex baa ku jira buu sheekhaas yidhi saddex amar baa jire waaye eeg waa ishood saa mar qura u marisid mar labaad laguma ogola daqiiqadaynu isku qaban doonna insha allah aayaddaa imise amar baa ku jira wabir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati wاlcashiyi yuriiduuna wajhahu wlaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinaة alxayaaةi اdunya wla tudic man aغfalna qalbah can dikrina wاtabaca hawaahu wakana amruhu furuuطa adiga amar baan ku idhi mise amar baa ku jira su-aashuu ninkaasi garan waaye wey sulaymaan ma afarba ma shanba ma lixba ma waxbaba saddex baa ku jira haddaba kiciya labada xalqadood labada xalqadood ha kacaan kici xalqadaada sheekh maxamed kac amar maxaa ku jira waaye ficil amar aayaddaa maxaa ku jira labada sheekh saddex bay isku waafaqeen inaad maqlayseen mooyaane labaduba saddex bay isku waafaqeen waar niyo waxaa la moodaaba malaha wayba malaha iyagaaba saxa waar balukaadiya saddexdaa ugaadiya sax maaha sax maaha saddexdu ogaada haye sheekh maxamed maxaa ku jira xabad jazaaka allah khayr xabad qura ayaa ku jirta xabaddaasi waa maxay wasbir oo qura ku jirta haddaad eegtiin aayaddan ah walaa tacdu waa mudaaric laa naahiye a wataa haddaad eegto walaa tudic waa mudaaric laa naahiye a wataa kolkaa mudaarica laa naahiyada wataa yuuna idin khaldin haye su'aashaadii muxidiinow eeg labada xalqadood weli hadda lama kala badine la socda lama kala badin haye adiga waxaan ku weydiiyey ficil maadi imisaa ku jira ficil maadi hal midh baa ku jira jaaniskaa sulaymaan oo ka faa'iide ficil maadi imisaa ku jira aayaddaa qur-aankaa واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا يا لبا كجرا war jumhuurta kiciyo muxiidiino gruubkaaga la hadal waa khaladladaa ku jiru sheekhaas yidhiye kumaa istaagaya nacam imisaa ku jira xabad baa ku jirta hagee guruubkaaga kici guruubkaaga kici imisaa ku jira haa ficil maadi aayaddaa maxaa ku jira waxaan u malaynayaa haa waa la kala sitaa hadda waad aragtiin baan u malayn tirada ku jirta ti un baad sheegaysaa misaad ka dhigtay saddex jazaak allah khayr saddex baa ku jira saddexdaa noo sheeg sheeg yaa sheekh maxaa tidhi bal ku celi haye haye ficil maadi bal hadda eeg watamaca waa kow haye kow yaa sheekh may may waxaan samayni doonnaa way naga xidhantay waayo waa la weydiiyey jumhuurta ayaan dhex dhigayaa insha allahu tacaala maxamed muuse aqfalna iyo kaana iyo ittabac watabaca jazaak allah khayr waa saddexda culimo waxaan u malaynayaa labada xalqadood way kala sarreeyaan xalqatu ibni hishaam ayaa sarraysa xalqatu ibni hishaam ayaa sarraysa waan aragnaa maalintii horea la kala bediyey oo cagsi bay maalintii hore ahayd xalqatu siba wehi baa sarraysay soo saa maahayn haddaanan khaldanayn tartankii hore labadaa xalqadood baa bilaabay xalqatu sida wehi baa sirray sisaan moodayo kolka maantana waa asaas jumhuurta hal suaal ayaan dhexdhigayaa oo aayaddaasa culima hal suaal ayaan idin dhexdhigayaa ardayga ugu hor jawaaba ayaan eegaya aayaddaa isla aayaddaa imise mudaafun ilayhi baa ku jira eeg mudaafun ilayhi qura ayaad ii tirinaysiin culima imise mudaafun ilayhi baa aayaddaa ku jira kumaa hayaa xamse haye xamse istaag haye toban baa ku jira toban baa ku jira shan baa ku jira sideed baa ku jira bal inta shan tidhi gacanta taaga inta shan leh war jumhuur baa halkaa ka samays misaan malin jumhuur kow laba saddex haye shan yaa yidhi ma saddex arday inta sideed tidhi bal gacanta taaga sideed sheekh yuusuf baa xagga dambe ka taagay xaggaa sheekh baa ka taagay waa kow waa laba waa saddex waa afar waa shan waa lix waa toddoba inta toban tii bal gacanta taaga toban inta toban tii gacanta taaga inta toban tii baan doonaya may sagaalku hay joogo waaye cidda sagaal tidhina cidda koob iyo toban tidhi bal waaye haddaba anaa saa u tirsada yar suga hal minid isuga kow oo laba saddex afar oo shan oo lix toba culima waa toban ragga tobanka yidhi ayaa saxan sheekh cali oo xabaddaa sagaalaad xaggeed ka keentay xabaddaa koob iyo tobnaad ya haa bal tiri waa kow waa laba rabbahum waa saddex wejha waa afar may caynaaka horta dhaafin caynaaka waa shan eeg alxayaatida e, alxayaati waa lix waa toddoba dikrina waa siddeed waa sagaal waa toban eeg tobanba inoogu jira xabad kale oo koobiyo tobnaad kuma soo dari karayno culimo waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala halkaa markaan sidaa u eego ismi mbni eh, ismi damiire baan doonayaa ismi damiira degdeg inoogu eega hadda dhammaan aayaddaa maxaa ismi damiire ku jira ismi damiira siiro degdega u eega ismi damiira ismi damiira maxaa ku jira tira ahaan maxalkiisu wuxuu dooni ha noqdo macalmustatirka waa la sheegayaa macalmustatirka hadda la socda macalmustatirka waa la sheegayaa ismi damiire imisaa ku jira walow mustatirba ha ahaadee kow oo laba afar shan toban koob iyo toban labiyo imisaa ku jira ismi damiira nacam maxaa tidhi jazaaka allaahu khayran waxaan u malaynayaa ardaygaasi inuu saxda waafaqsan yahay mise waa uu khalday armalaa uu khalday aruu khaldaan u malaynaya waryaa garan yaa qaba inta qabta waa hal arday ko laba waa laba arday adigu de hay gacanta taag aneege kow oo laba oo saddex saddex afar shan shan lix sideed iyo toban baad ka dhigteen idinku sideed iyo tobanka iyo lix iyo tobanku ay joogaan haye bal hadla culimo sheekhaasi toddobiyo toban buu yidhi yaa sideed iyo toban qaba sideed iyo toban haye maxaa tihi sheekh eh, sheekh xuseen maxaa imisa sideed iyo toban war sideed iyo tobanka badan be sideed iyo toban culimo maxaad ka dhigteen dee raggii intii badnayd way aamustee sheekh yuusuf siddeed iyo toban imisa afar iyo toban baad u qabtaa lix iyo toban yaa sheekh lix iyo toban war bal hadda toddobiyo toban mar labaad gacanta taaga inta toddobiyo toban damiir baa aayaddaa ku jirta leh maasha allah todobiyo tobanka damiir ardaygaa inaan saxa ma ahayne markii hore u afku iga boobo waad saxan tahay aan idhiye waad saxan waa toddobiyo toban baa ku jira toddobiyo toban intaan xasuusnahay bal hadda ila eega hadday wax kale inagu soo baxaan hadday halkan ka soo bixi aad baan isku dultaagaynaa ereereye isbir faacilkeega isbir sawkow maaha nafsaka damiirkeega yadcuuna wowgeega yadcuuna wowgeega sow saddex maaha rabbahum humta afar sow maa yuriiduuna wowgeega shan wajhahu ha'deeda caynaaka kaafkeega Eh, ukaadiye sheekh walaa tacdu faacilkaygu waa caynaaka ya walaa tacdu caynaaka baa faacila imisaan maraynaa horta imisaan maraynaa toddobaan maraynaa canhum humta ku jirta turiidu faacilka ku jira sagaal walaa tudic faacilkeyga akfalnaa naada ku jirta qalbahu haada ku jirta eh, can dikrinaa naada ku jirta eh, itabaca faacilkeyga hawaahu haadeeda maxaa tidhi hawaahu amruhu haadeeda lix iyo toban wey toddobiyo toban ma jiro waa lix iyo toban qolada toddobiyo tobanku walaa tacdu baa ayaageen ma yuusuf baa lix iyo toban yidhi allahu akbar iyo sheekh cali iyo waa sax weeye jazaakum allahu khayr halkaasuu inoogu joogaysaa insha allah shukran jaziilan